alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wala aali muxamed wasalama tasliima kasiira ah, labada su'aalood ee hadda aad maqlayseen su'aalu awal waxay ku saabsan tahay ardaygu ma loo eri karaa lisu adabi shabaabtu waxay tahay waxaa lagu dadaalayaa marka hore in la islaaxiyo aadaabtiisa ah, bishat alwasaa'il waxayna ku xidhan tahay da'da ardayga laftiisa oo markuu caruur yahay oo kale dee waxaa dhici karta waxyaalo badan aanu garanayn inuu iska sameeya dhici karta si wax u dhimaayo ma garanayo saas aawadeed in loo sabro weeye la waaniyo loo sheego maraatib lagula dhaqmo anwaac tacsiira yacani waxa weeye marka hore si yacni markaa sahlan oo dhibirsan waa in loogu naseexeeya loogu sheegaa lagu celceliyaa kadib lagu canaantaa canaantu waa nooc tacsiirta ka mida in cuquuba ah wa min atacziir hadduu taa wax ku qaadan waayo in markaa wejidadab iyo wax la mida loo muujiyo bacda daalik waxaa iman karaa darbi ta'diib ah oo isaguna dawaabiddiisa leh ayaa iman karaa waxaan garan karaa dumarkii waaweynaaye la qabay maraatibta la mariyey xaaladday markaa la yimaadaan nushuuska iyo wax la mida la yimaadaan faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun darbigaana waxaa fasirtay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam darban ghayra mubarix idribuuhunna darban ghayra mubarix waa garacan waxba bararinen garaca haddii qofkii mukallafka ahaa ee weynaa ee dembigu ka dhacaayey markii waxa weeye la yidhi garaaca loo diiday garaca wax bararinaya ubadka yaryarna in loo diidaayo waa calaa sabiil awlaa haddii waxaasoo dhammi waxba anfici waayaan wacdiga waanada ku celcelinta tacniifka kawajidadabka garaaca tarhiibka iyo cabsigelinta markaysaa iyada qudheeda soo gelin karaa meesha bacda dalika waa dhici kartaa si aanu ardayda kale u kharribin in la erya waa suruubi karta qofka markaa weyn ee isagu doonaaya inuu wax barto maraatibtiisu de waa ka sahlantay taas oo wax badanoo dee isagu garanayaa jira oo qofka yare aanu garanayn marka inta ilmaha yar loogu dulqaadanayo isaga loogu dulqaataa iman mayso calaa kulli xaal taa tafaasiisha noocaasa ayaa gelaysa tan ku saabsan ardayga in la taago ka warran oo macallimiintu wakhtiyada qaarkood bay yidhahdaan ardayga taagna wey waxaan uga jeedaa nooc cuquuba baabkan bidaad uma soo aroorin laakiin istaagga cid la isdul taago ayaa soo arooray taasuu milicsanayaa saaxibu su'aal waa xadiista markaa tilmaamaysa caajimtu dadka cajamtahay siday boqorada isu dul taagaan oo kale inaad samaysaan baa ku dhawaatien xadiiska uu ishaaraya waa kaas marka calaa kulli xaal waxa fiican qiyaamu calayhiga inaan la samayn ee waxa weeye siyaalo kale yacni loo sameeyo haddii marka ay noqoto inna cuquubaa lagu samaynaa oo cuquubo mutaystay ay tahay wallahu aclam waxaynu ku soo jirnay kitaabkii aadaabu daaris walmudaris khaas waxaynu joognay aadaabu daaris ka cilmiga baranaya aadaabtiisa sheikhu waxau uhi raximah ullah walaa yajlisu wasta alxalqati ila lidaruura ma fadhiisanaayo wasta alxalqati xalqadda bartankeeda fadhiisan maayo ila lidaruura ka fursanwaa daraaddeed mooye si kale u fadhiisan maayo waxaa kale jira wasti iyo wasat tabayno la macnahay waa wasti bisukuun amaa wasat waxay noqonaysaa mutawasit waa dhexdhexaad wasatun bayna kada wa kada dabcadda shaarixa waxaan arkaayey iyadoo eh, siinka la kordhigay laakiin sawaabku waa ribis xalqadda bartankeeda fadhiisan maayo waxaad ku xasuusanaysaa un tabayna la macnaha ay baynay la wasni tahay ya ta kalena waxa weeye siinka dee waa xarakaysan walaa yajlisu ma fadhiisanayo wasta alxalqati xalqadda bartankeeda alxalqa bisukuuni laam baa fiican luqada fasiixay waa saas way diidaan culammadu la xalaqa in la yidhaahdo waxay bacdi yidhahdaan fasiix maaha bacdina waxay yidhaahdaan waa luqayatun radia waa luqayar oo aan fiicnayn hadda laakiin khaliijka waxa saa'id ah aada loo isticmaalaa alxalaqa duwal khaliiji waxay aad u isticmaalaan alxalaqa laamka inay yacni markaa kordhigaan laakiin sida fiicnayd ya asukuun huwa alaclaa sukuun laam luqada markaa reebaysa ayaa markaa koraysa daruuro daraaddeed mooye si kale u fadhiisan maayo goobadii marka saa loo soo fadhiyey bartankan layskama fadhiisanayo waayo dadku waa dhibsan karaan xadiis reebayaana waa jiraa xadiiskii xudayfa waa reebiy lacna nabiyu sala allahu aleyh wasalam ma yajlisu wasta alxalqa wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nacdalay ka fadhiisanayaa xalqadda bartankeeda rawahu tirmidi wa saxaxa tirmidi baa soo wariyey waana saxiixiyey abu mijlas oo laaxiq binu xumayd la odhan jiray baa ka warinaya xudayfa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen lam yasmac min xudayfa xudayfa waxba kama maqal calaa haada wuxuu noqonayaa inuu munqatic yahay calaa kulli xaal xadiiska sanadkiisa sida nadarbaha ugu sugnaado ama maqaalbaha ugu sugnaade laakiin culammadu waxay nasgareeyeen inay karaahiyo tahay in la fadhiisto wasta alxalqa laakiin haddii laga fursan waayo Eh, xaalada caynkaas waa la iska fadhiisanaya waxaana la weheshanaya xadiiska sixadiisa dee in nadar ku sugan yahy walaa bayna asaaxibayn ilaa biridaahumaa laba saaxiibaana eh, ma kala dhex fadhiisanaayo raalliahaanshooda mooye si kale kuma dhex fadhiisanaayo waxaa loo jeedaa saaxibeynka laba isku dhow baa laga tilmaamaya aa laba wada fadhiya wa idaa fusixa lahu qacad haddii loo ballaariyo waa fadhiisanaya laakiin tafasaxuu soo lama odhan fafsaxuu yafsax illaahu lakum marka haddii loo ballaariyo wuu fadhiisanaya laakiin haddii kale ma kala farqinayo yacni sida jumcadaba aanu dadka isku dhow u kala kaxaynaynin ayaa majaalista kalena aanu saas ugu kala kaxaynayn waayo maalinta jumcada maxaa loo diiday waxaa loo diiday karaahada ay karaahiyaysanayaan taasaa loo diiday haddii laakiin qofka ku filan ay bannaan tahay oo isagoo midnaba aan durkin uu ku tukan karo dee horay mufaraqu ka ahaayeen horey u kala taganaayeen idan laa dhibi kuma sugna markaas inuu meeshaa galo ku tukan wakada xalqaddana waa la mid inuu meeshaa fadhiisto iyadana markaa dhibi kuma sugna waxay baraarujiyeen culammadu qofkii laga durkay oo laba dhexdood kala galay waa inaan hadhow isballaarin isagu saas aawadeed asar waxaaba lagu soo arooriyey qofkii loo waasiciyeyoo meesha laga kalayla durkay hadhow inuu si ballaadhan u fadhiisto isagu iska tarabaco oo dadkii isku ballaadhiyo dadkii kala cidhiidhiyo wax fiican maaha waxaabay qaar ku dareen inay dulmiga ka mid tahy marti baad ahaydee martidu waa inay is ururisaa ya mar haddaad marti ahayd oo dib ka timi oo dee ixsaan laguu sameeyey oo lagaa kala durkay waa inaadna is ururisaa oo dadkii iska bambaanaysaa waayahay wayaxrisu cala alqurbi min alustaadi liyafhama kalaamahu fahman kaamilan bilaa mashaqa wayaxrisu wuxuu ku dadaalaya cala alqurbi dhowaanshaha u dhowaanaya min alustaadi mucallimka u dhowaanayo ayuu ku dadaalaya muxuu ugu dhowaanaya liyafhama kalaamahu si uu hadalkiisa u fahmo fahman kaamilan bilaa mashaqa faham dhammaystiran dhibaato la'aantii caluu dhibaato ka marhiye cala sharidati an laa yartafica fi lmajlasi calaa afdala minhu waxaa lagu xidhayaa loo shardinayaa inaanu fadhiga kaga kor noqon cid isaga ka mudan waanu iska sarraysin bimacnaa waa inuu usoo dhowaadaa mucallimka oo soo dadaalaa taasina waxay ku iman kartaa dee inuu soo dheereeyo taasay ku iman kartaa xataa dee hadday bannaan tahayna waa iska soo socon karaa maanu cid ka tartallaabsanayn waa soo dhowaan karaa dhibi kuma sugna dabeedna xalqadda hore ayuu geli karaa waayahay taas waxay ka qayb qaadanaysaa dhowaanshaha u dhow yahay dhib la-aan inuu hadalka fahmi karo waayo qofka fog waxaa laga yaabaa wakhtiyada qaarkooda hadal hoos u soo baxay hoos loo yaro yidhi inuu ka qarsooma dhici karto ya laakiin hadduu dhow yahay hadalladii la odhanaayo waxba ka qarsoomi maayaan rubamaa qofka markaysa markaa sheikha ku dhowi inuu hadal yidhi dabeedna hadalkii wax lagaga jawaabay hadalkii markii hore la yidhi iyo kii laga jawaabay waxa dhici karta inay ka qarsoomaan hadduu fog yahay oo deedna u yidhaha maxaa la yidhi laakiin hadduu dhow yahay wixii o dhan waa la soconaya marka faa'iide gaara ku sugan dhowaanshaha jumcada maxaa la yidhi imaamka wadnu min alimaam khatiibka dee imaamka u dhow in khatiibkii loo dhowaado oo lagu soo dhowaado waa si gaara wax loo rabo wey waxaa lagu xidhayaa dhowaanshaha uu soo dhowaanayo waa inaanu cid isaga ka mudan waa ka kor noqonayn fadhiga kaga kor noqonayn horaynu usoo yaro sheegnay masladaas waa inu dadkii aanu iska korraysiin ow markaa meeshay fadhiyaan la fadhiistaa waynu ardaydii kale oo dhulka fadhida isagu kursi ku fadhiisto arday ardaydii ka midii iyadoo aan cudurdaar ku kallifayaa jirin munaasib maaha laakiin cudurdaar hadduu keensanayo aanu hoosta fadhiisan karin marka waxa weeye yacni cudurdaarka daraaddiid baa loo aqbalaya laa baas wa yata'addabu maca rufqatihi wa xaadiri ilmajlis yacni sadr ilmajlis culammadu way haddaa ka hadli jireen oo waxay yidhaahdaan dee cidda sadr majlis fadhiisataa waayo ya bacdi waxaa laga sheegay inay yidhahdeen bacdi salaf laga soo naqliyey laa yatasaddaru almajaalisa ila faa'iqun aw maa'iq majaalista waxa weeye e, shafkooda hore ma fadhiisto laba mid mooyaane ama ruux faa'iqa ya tasadurkii waxaa soo gelaya dee qofkii markaa dadka hor fadhiisanaya wax u sheegaya ama ruux faa'iqa oo sarreeya yacni fahamkiisi iyo cilmigiisu ama ruux markaa waxawe maa'iq bimacnaa axmaq maa'iqa jeeda wa yata'adabu maca rufqatihi wa xaadir ilmajlis wuxuu ka edabsanayaa dadka rafiiqiisa ah maca rufqatihi saaxiibadii buu ka edabsanayaa wa xaadir ilmajlis iyo dadka majliska jooga ayuu ka edabsanaya fa ina ta'adubahu macahum wayo edabsiga iyaga uu ka edabsadaa ta'adubun maca alustaad macallimka edabsi uu ka edabsaday weeye waxtiraamun limajlisi iyo makaanu fadhigiisa inuu ixtiraamayo weeye wa yaqcudu waa fadhiisanayaa qicdata almutacallimiin wuxuu fadhiisanayaa nusakha qaar waxay ku darayaan ha bay ku darayaan laakiin waxay ku saxan tahay biduuni ha wayaqcudu waa fadhiisanayaa qicdata almutacallimiin kuwa cilmiga baranaya mutacallimiinta ah ee ardayda ah qaab fadhigoodoo kale u fadhiisanaya wuxuu markaa sheikhu tilmaamaya raximahullah ardaygii waa inuu markaa saaxiibbadii ka edebsadaa dadka majliska joogana ka edebsadaa oo biadab waa inuu majliska ku joogaa wax edebdarro lagu tirinaayo waa inuu la iman waayo inuu ka edebsadaa waxay ka dhigan tahay inuu shiikhiina ka edebsaday dadkii shiikha la joogay hadduu ka edebsaday shiikhiina waa ka edebsaday waana ixtiraam majliskii shiikha uu ixtiraamayo marka ixtiraamka iyo aadaabta wuxuu ku helayaa khayr buu ku helayaa wuxuuna u fadhiisanayaa sida ardaydu u fadhiisato qicdat almutacallimiin laa qicdat almucallimiin sida mucallimiintu u fadhiisato uma fadhiisanayo laakiin sida ardaydu u fadhiisato u fadhiisanaya bacdi culamada ka mid waxay diidaan ardaygu inuu tarabuco laakiin calaa kulli xaal taas insha allah dhibi kuma sugna laa ba'sa bidalik tarabuca in markaa waxa weeyaan ay iska dayn jireen qofku hadduu iska daayo yacni markaa waxa lama odhanaayo dee hadduu iska daayo oo si kale u fadhiisto dee aadaabsigii waa tahay hadduu sidan u fadhiistana edab darro maaha edab darro ma aha oo suu adab wax lagu tirinaayo yacni ma aha laakiin maxaan fiicnayn xalqaddii in addimada lagu soo kala bixiyo ya yacni oo kale qofkii wuxuu fadhiyaa xalqaddii shiikha ku dhoweyd buu fadhiyaa dabeedna addimadii buu sidaa u soo kala bixiyey tan noocaasi munaasib ma aha iyadu aadaabtii ma waafaqaysa bay dhahan aadaabtii wanaagsaneed waafiqmayso xataa hadduu cudurdaar leeyahay waa inu xalqadan hore soo fadhiisan waa inu markaa ka wareegaan ya saanu xalqadda cagaha ugu kala bixin hadduu cudurdaar leeyaho addimadii aanu laabi karayn ha ka leexdo xalqadda dabadeeda ha tago ya dabeedna halkaa sidaa ha u fadhiisto marka ha kala bixiyo hadduu cudurdaar leeyahy laakiin eh, inuu xalqaddii intuu soo fadhiisto uu cagaha soo kala bixiyo munaasib maaha mashaaikhda qaarkood waxay samayn jireen hadduu siddeetan jir yahay oo soo fadhiisto cagaha soo kala bixi laabay inay odhan jireen haddii kale odhan jiren xalqadda ka bax waa ixtiraam cilmiga la ixtiraamay walaa yadxaku ma qoslaayo markuu xalqadda joogo walaa yuksiru lkalaama bilaa xaaja ma badinayo hadalka dan la'aan walaa yacbisu biyadih gacantiisa ku ciyaari maayo labadii gacmood inaan ku ciyaarin iska soo gelis walaa hayriha waxaan gacanta ahayna ku ciyaari maayo walaa yaltafitu bilaa xaaja ma daymoonayo ma jeesanayo dan la'aan bal yuqbilu cala alustaadi wuxuu qaabilayaa mucallimka munsitan ilayhi xaaluu u dheg raaricinayo culamada qaar waxay odhan jireen alinsaatu min alcaynayn mala horena waaba usoo sheegnay insaadku wuxuu ka dhacayaa labada indhood wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa xalqadda markuu joogo inaanu qoslayn tabasum kuu dhibi kuma sugnaa laakiin qosalka gahgahda ah ma qoslaayo waa ixtiraam uu cilmiga ixtiraamaya masale uu ra'yigiisa khilaafsan hadduu sheikhu sheego in markaa shucuur ka muuqdo inuu khilaafsan yahay muujiyo ama ku qoslo ama wax la midana waa edab daro waa min suui iladab adab darraday ka mid tahay hadalka ma badinaayo dalla'aan waa dhegaysanayaan masle hadduu istishkaalo ka maarmi waayo masale darsiga ku tacalluqda sheikha waa su'aali karaa ama ishkaalka caynkaasa maxaa taa lagaga jawaabi karaa baaraka allah fiikum ama axsan allahu ilaykum yacni markaas si latiifan u yidhahda gacmihiisa ku ciyaari maayo sida inuu ciddihiisa faro ama inuu farihiisa jishabiyo ama inuu markaa waxa weyaan yani wax kale ku ciyaaro sida garhkiisa inuu salaaxa iyo wax la mida walaa yaltafitu bilaa xaaja dan la'aan ma daymoonayo uma jeesyeesinayo dan la'aan ma jeesyeesinayo xadiiskii maxaa ku soo arooray man samata naja kii aamusaa waa nabadgala ya man samata naja somaalidu maxay yahan samata naja samata naja ya man samata naja bay ka soo qaateen samatanija eh, xadiiskan qawahu lalbaniyu nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut ku kastoo ahaaday mid allah rumaynaya maalinta aakhiro ama khayr ha yidhaahdo ama ha iska aamuso wuxuu soo qaabilayaa mucallimka ayuu qaabilayaa isagoo u dheg raaricinaya ayuu qaabilaya ma jeesjeesinaya caadada salafkuna waxay ahayd inay sidaas yacni markaa cidda ay cilmiga ka qaadanayaan ay saa u eegaan una dhega nugsadaan hadda waxaa soo gelaya ashyaadan aan sheegayno tataabashada ama ciyaarta iyo wax la midka ah dadka qaarkood oo moobilada iyo wax la mida marka wakhtigaas wadwada ya moobilkiibu farafaraynaya dersigiina waa fadhiya xalqadiina ya qalbigiisa waa qaybsamaya cilmigii uma wada jiido qaybna xaggan bay ku maqan tahay qaybna wuxuu doonaya inuu ku dhegeysto dee iqbaal taama cilmigii ma qaabilin iqbaal dhammaystiran cilmigii ma qaabilin sababta wax ku saabsantahay dikri inuu la yimaado ka warran yacni darsiga gudihiisa hadduu dikri kula yimaado yani cilmiga laftiisu waa waa dikri cilmi sharciga maadaama uu qofku la imanaayo awqaatulfataraat oo kale hadduu xuso ama wax la mida ah dhibi kuma sugna ama nebiga marka lasoo qaado uu ku saliyo laakiin hadduu markaa dee dikri uun iska wado xaaladda caynkaasa cilmigii waa masaa-ishii baa dhaafaysa marka iyadoo yacni waxa weeye uu dikri ku mashquulsan yahay uu afka ka ka xusaayo ka akhrinayo cilmigiina uu wax ka dhegaysanayo baa dhaafaysa marka awqaad inuu u kala sameeya fiican awqaatu alfataraat iyo wakhtiguu sheeku yar aamusa iyo dhibi kuma sugnaa laakiin haddii kale waxaa dhici karta masaa'il inay dhaaftaa suuragala waayo niyaddiiba qaybsamaysa marmar waa dee dhici kartaa lakiin hadduu iska wado waa kolley waxa weye cilmi badan ba dhaafay ahlucilmiga qaarkood waxay odhan jireen qofku markuu iltifaat la yimaado inta cilmiga kaa tagtay baa badnaanaysa yacni masaa'il baa ku dhaafaya intaas qadarkaad iltifaatka la timi baa masaa'il kaa baxsanaysa wuxuu idhi sheikhu raximah ullah walaa yasbiqu ila sharxi mas'alatin aw jawaabi su'aali ila an yaclama ridaahu fayastadilla calaa fadiilati almutacalim wuxuu yidhi uma dheeraynayo uma hormarayo ilaa sharxi mas'alatin mas'ale inuu sharxo ardaygu u horran maayo mas'ale inuu sharxo aw jawaabi su'aalin ama su'aal jawaabta laga jawaabaayo uma dheeraynayo oo uma hormarayo ama uma horranayo ilaa an yaclama inuu ogaado mooyaane ridaahu macallinku inuu ka raalli yahay inuu ogaado mooyaane oo fayastadilla dabeedna macallinku u deliishado intuu ka raalli yahay calaa fadiilati almutacalim kan cilmiga baranaya fadligiis wuxuu tilmaamayaa sheikhu ullah mas'ala markay timaaddo waa inaanu isagu eh, hororsan oo sheikhiiyo masalada aan ka hadlin isagu waa inaanu markaa u dheerayn waa saa iyo saas ya waa inuu sugaa waayo dee mutacalimka cilmiga baranayaa wuxuu taabicu yahay mucallimka marka inuu ka hormaro ma aha inuu ka hormaro ma aha waa inuu sugaa haddii laakiin marka uu ka raalli yahay inuu isagu u hormaro ka horraan jawaabo xaaladda caynkaasa dhibi kuma sugna ama masalada isagu bandhigo ou yidhaha masalada maxaa ka odhanaysaa mid markaa inuu usoo dheereeyo afarta u taago oo markiiba markaa dabeedna uu ka jawaabo dhibi kuma sugna ama masaladii sheego ilaa an yaclama ridaahu fayastadilla cala fadiilati almutacalim dabeedna sheikhu u daliishto cala fadiilati almutacalim ama fayastadillu oo la yidhaahdo waxaa macnuhu u dhacayaa ay fa huwa yastadillu ama walaa yasbiqu bay ku cadfan tahay laakiin sida horaa fiican ama istiinaaf laga dhigo fa'da oo la yidhaahdo fa huwa yastadillu isagu wuxuu u deliishanayaa mucallimku cala fadiilati almutacalim yani xiinaidin fayustadallu baad mooddaa inuu dabdinaayo laakiin sida kale aad mooddaa inay ka fiicantah waayo cidda u daliishanaysaa marna ka raali noqonaysaa waa mucallimka ilaa an yaclama ridaahu fayastadilla calaa fadiilati mutacallim inuu raallihaanshihiisa ogaado mooyaane oo uu dabeedna u daliishado kan cilmiga baranaya fadligiisa iyo aqoontiisa inay fiicantahay taasi marka waxay noqonaysaa dhibi kuma sugna masaa'il aanu sheikhu sheegin baa wakhtiyada qaarkood ay dhacdaa inuu markaa yidhahdo ka jawaaba bal culamada qaarkood waxay sameeyeen wakhtiyada qaarkood inay odhan jireen yacni markaa yaa halkaas ama xadiidka akhrinaya ama dersiga dhigaya isagoo jooga ya dabeedna markaa cidi ay isku daydo ay jeediso hadduu darsiga weli aan la akhrin hadduu meela ku qaldamo unbuu saxay taasna waa dhacday walaa yaqra'u calaa ustaadihi cinda shughli qalbihi wa malalihi wa hammihi wa nucaasihi walaa yaqra'u kuma akhrinaayo calaa ustaadihi mucallimkiisa ku akhrin maayo cinda shughli qalbih qalbigiisu markuu mashquulsan yahay iska luqaad baa iskaga bannaan shuglun iyo shughulun iyo shaglun iyo shaqalun arbacu luqaat afar luqo bidammi wa dammatayni wa ja'a bilfatxi wa fatxatayni yacnii shughli fii shughulin faakihun soomaah shughul marka shughligu bidammi wa dammatayni damma waa ku yimi dammada wuxuu u jeedaa shiinko keliya godan marka waxaad garanaysaa haynku inuu reeban yahy marka iyo wa dammatayni labadu waa isla godan yihin wa jaa'a bilfatxi wa fatxatayni hal fatxo waa shaklun ashakli cinda shakli qalbihi wa fatxatayn iyo laba fatxo shaqaliin waa afar luqo diddulfaraaqi jamcuhu ashqaalu diddulfaraaqi jamcuhu ashqaalu wa ja'a fi lqaamuusi dalmaqaalu faraaqay ku liddi tahay jamcigiisana oo ashqaal baa lagu jamciya ashqaal cala wasni afcaal maqaalkaasina qaamuusku ku yimi afartaa luqo walaa ku akhrin maayo calaa ustaadihi macallinkiisa cinda shughli qalbihi qalbigiisu markuu mashquulsan yahay ku akhrin maayo agteeda wa malalihi iyo markuu daallan yahay agteeda wa ghammihi iyo markuu murugaysan yahay agteeda wa nucaasihi iyo markuu lulanayo agteeda wa naxwi daalika iyo ashyaada la midka oo mimaa yashuqu calayhi ka mida waxyaalaha dhibaaya aw yamnacuhu ama u diidaaya istiifaa'a asharxi sharxii inuu dhammaystiro u diidayo axwaashaa dhammaantood ku akhrin maayo yacani wakhtigu ku akhrinaya waa inay tahay wakhtigu nashaadsan yahay ya oo uu darsigii sharxi karayo oo uu faraxsan yahay aanu murugaysnayn yacani isagoo murugaysan isagoo geeri ku timi isagoo u daallan yahay isagoo u luloonaayo isagoo u mutcab yahay ya oo u daallan yahay isagoo maskaxdiisu mashquulsan tahay axwaasha noocaasoo dhan ku akhrin maayo waayo waa madinatu alghalad waa mushawash laa yaqdi alqaadi xiina yaqdii wa huwa ghadbaan waxaa loo diidaya waa maxay waa mushawashu alfikri fakarkiisii baa tashwiishsan saas aawoodee xaalaadka noocaasa yacnii cilmiga ku akhrin maayo waayo axwaashaa inuu sixi waayo ayaa laga yaabaa ta kale inuu dhibsado raallihaanshihiisuu doonayaa soo maa inuu dhibsadaa markaa dhici karta saas aawadeed axwaashaasoo kale waa iska ilaalinaya maruu nashaadsanyaho firfircoon yaho mawaanicdaa ka maran yahay waa inay noqotaa goortuu ku akhrinayo walaa yas'aluhu can shayin fii hayri mawdicih ma weydiinaayo can shayin shay su'aali maayo fii hayri mawdicihi meeshiisii meelaan ahayn ku su'aali maayo ilaa an yaclama min xaalihi inuu xaalkiisa ka ogaada mooyaane annahu laa yakrahuhu inaanu karaahiyaysan inuu ka ogaada mooyaane walaa yulixu fi su'aali ilxaaxan mudjilan walaa yulixu kuma celcelinaayo kuma xaduuraayo fi su'aali su'aasha ilxaaxan ku celcelin ama xaduuris mudjiran yacni daalinaysa dajar iyo malal ku xambaaraysa u dhibsanayo mudjiran daalinaysa inuu ka daalo oo ka nooga u sababaysa wayaktanimu su'aalahu cinda tiibi nafsihi wa faraaqihi wayaktanimu wuxuu ka faa'iidaysanayaa su'aalahu su'aashiisa cinda tiibi nafsihi marka naftiisu wanaagsan tahay mucallimka agtiisa marka mucallimku naftiisu wanaagsantay buu ka faa'iidaysanaya wa faraaqihiiyo markuu faaruqa yahay faraaqada haysto wayatalatafu fii su'aali su'aashiisa waa u dhimrinayaa waa u debcinayaa wayuxsinu khitaabahu hadalkuu kula hadlayana waa wanaajinaya walaa yastaxii min asu'aali cama ashkala calayh kamana xishoonayo min asu'aali su'aasha ka xishoon maayo camaa ashkala calayhi u weydiinaayo su'aalayo wixii ishkaal geliya oo ka qarsoomo madmadow yeesha inuu weydiiyo ka xishoon maayo bal yastawdixu akmala istiidaax waa ka caddayn dalbayaa i caddee odhanayaa akmala istiidaax caddayn dalabtii ugu dhammayska tirayd ayuu ka dalbayaa inuu caddeeyo faman raqa wajhuhu raqa cilmuh camaluhu baa idiin qoran laakiin waa cilmuhu sawaabku saad hore usoo aragtay mawdic horeba faman raqa wajhuhu ku kastoo wejigiisu u jilcaa waxaa loo jeedaa xishooda raqa cilmuhu cilmigiisuna waa jilcaa yacnii wejigiisii baa eh, ka jilcay inuu su'aasho oo weydiintiibu awoodi kari waaye ya cilmigiisu waa jilcayaa oo xoog ma yeelanayo waman raqa wajhu cinda su'aali dahara naqsu cinda ijtimaaci arijaal waman raqa ku kastuu jilco wejhu wejigiisu xishoo daraaddeed cinda su'aali su'aasha agteeda oo su'aashii weydiin kari waayey xishoo daraaddeed dahara naqsu nuqsaantiisa ayaa muuqanaysa cinda ijtimaaci rijaali markay raggu isu yimaadaan inuu cilmigiisii naaqis yahay ayaa muuqanaysa wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah shay aan meeshiisii la joogin weydiin maayo oo sheikha ma su'aalayo mooyaane inuu xaalkiisa ka ogaaday inaanu karaahiyaysanan su'aashu hadday darsiga khusayso ishkaal male inuu weydiin karo lakiin haddayn darsiga khusayna ka baxsan tahay yacni waxa weeye waxay u baahan tahay mowdic kale laakiin hadduu og yahay inaanu dhibsanayn marmar eh, waa dhici kartaa inuu weydiiyo laakiin waxa darsiga ku saabsan baa u xaqnimo badan wax ka baxsan ma fiicna mooyaane dee isagu inuu fasaxo ibnu cuthaymiin wakhtiyada qaarkood wuxuu samayn jiray majliska markuu soo fadhiistay ayuu wuxuu odhan jiray mar kasta salaasu as'ila ya saddex su'aalood baa darsiga ka ee laga jawaabayaa deedna darsigaa la bilaabaya fii bacdi axyaan buu saa samayn jiray nin ardaydiisa ka mida ayaa waan ka duubi jiray su'aalaha sheikhu su'aalaha in la duubo mana ogeyn mana markaa waxa weeye umana fasixin waan duubi jiray bui lakiin ma nashirin waan waday waday waday waan duubay buuhi kadib baa markaysaa markaa wax badan baa ii soo ururay min athulaasiyaat saddex saddexdii su'aalood bay ka urureen kadib baan beri dambe u bandhigay buui markaasuu i dib buu u wada dhegaystay buui markaasuu yihi waa khalas daedna waa fasaxay dee dhowr mujalad baa lagu daabacay saddex saddexii su'aalood iskamana nashirin de markuu waxba duubay shiikhu waxa laga duubo wuxuu dooni jiray inuu raajaco mashaakdu waa ku kala duwanaayen taas mashaakda qaarkood isla marka laga duubo waa lasii dayn jiray baas baa ka mid ahaa ibnu cuthaymiin laakiin wuxuu dooni jiray waxaas inuu dib u dhegaysto ayuu markaa dooni jiray marar badan bacdi aanu dee dhigaysanna waa jiri laakiin marka hore si muxarara ah uu dhigay waayahay su-aashii ku celcelin maayo celcelin daalinaysa ilxaax waa inaanu samayn su-aashii markuu mar bandhigo waxaa dhici karta su-aashii inuu sheekhu kaba gaabsado ha ku xaduurin waxaa dhici karta muraajaca ama wax la mida inay uga baahan tahay baa suuragala ama liasbaab kale inuu u arko inaanu hadda uga jawaabin axwaal khaarijiya dhici karta inuuga jawaab waayo umuuro khaariji ah baa suuroobi karta inuuga jawaab waayo su-aasha wuxuu ka faa'iidaysanayaa wakhtiyada uu markaa e, faaruqa yahay firaaqada haysto sheikhu naftiisuna ay marka waxaweeye tahay mid e, uu niyadsan yahay oo aan markaa axwaal kale ku sugnayn cinda tiibi nafsihi wa faraaqi siduu weydiinaya waa inay noqotaa si wanaagsan su-aashii waa inuu u dhimriyaa u debciyaa hadalka u wanaajiyaa wanaajinta uu hadalka u wanaajinaya waxaa ka mida ah ducada u ducaynaayo wuuha axsana allahu ilaykum maxay noqonaysaa saa iyo saas yacni marka ayaa ka mida waxay soo gelaysaa khitaabka la wanaajinayo waayahay kama xishoonaayo inuu weydiiyo wixii ishkaal geliya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay mas'alo ay u baahan yihiin u weydiin waayaan waxaa lays odhan doonaa ninkaa weyne miyaanu taa garnayn marka xishoodu taa ka xishoonaya daraaddeed buu su-aashii qarsanayaa dabeedna jahligii iyo aqoon darradii baa qarsanaysa isagana hadduu su'aashii u baahnaa qarsado dee jahligii iyo aqoon darradii baa qarsanaysa khitaabka loo wanaajinaya waxaa soo gelaysa inaan magaciisa sheikha loogu yeedhin marka loogu yeedho yacni shaykhana iyo cibaaradkaa la midkaa ah loogu yeedho cilmigana laguma barto xishoodka wuu sii caddaynaya kolley oo hadalka ka dambeeya waa kusii saabsan yahay marka wixii aanu garanayin wuxuu doonayaa in loo caddeeyo waa dalbayaa nicma nisaau nisaa'ul ansaari waa inagii soo marray asarkii tilmaamaya inay caaishatii dumar waxa u wanaagsanaayo dumarka ansaarta xishoodku uma diidin inay diinkoodii fahmaan oo bimacnaa nebiga weydiiyaan shay laga xishoonaayo nebiga weydiinayeen si ay jahliga iyo garashawaaga uga baxaan marka qofka wejigiisu yacni marka u jilco waxaa loo jeedaa yacni xushooda oo su'aashii wejiga siin kari waaye inuu weydiiyo cilmigiisaa daciifaya taag daranaya waayo waxyaalaha wax lagu barto waxaa ka mid ah su'aasha ibn cabaas markii la yidhi maxaad cilmiga ku baratay wuxuu yidhi bilisaanin sa'uul wa qalbin caquul laba shay baan ku bartay buui carab su'aal badan iyo qalbi weelayn badan yacni wixii aan garan waayo cid garanaysaan weydiiyaa waanan qabtaa labadaasaan ku keenay bilisaanin sa'uul wa qalbin caquul ya yacni xusnu su'aali nisfu lcilmi su'aasha wanaagsan cilmiga waa ka badh wa qaala lahu lustaadu fahimta falaa yaqul nacam xataa yatadixa lahu almaqsuudu idaaxan jaliyan hadduu yidhaahdo mucallimku fahimta ay afahimta miyaad fahamtay waa min baabi xadfi hamsati alistifaam hamsadii istifaamkaa markaa go'an falaa yaqul yaanu odhanayn nacam haa yaanu odhan xataa yatadixa lahu almaqsuudu iidaaxan jaliyan yacni si ugu caddaado almaqsuudu ama ilaa uu ka caddaanayo yaanu saa odhanay haayo laga dhigo xataa yatadixa lahu ilaa uu caddaanayo almaqsuudu waxa looga jeeday iidaaxan yacni markaa caddayn jaliyan muuqato daahira ilaa u caddaanayo yaanu odhan haa waan fahmay yaan odhan maxaanu saa u odhanayn lianlaa yakdiba si aan u been sheeginoo been aanu uga hadlin wayafuutahu aanu uga teginna alfahmu fahmkuna aanu uga tegin walaa yastaxi min qawlihi lam afham yaanu ka xishoonin min qawlihi hadalkiisa uu yidhaahdo lam afham ma fahmin uu yidhaahdo yaanu ka xishoon lianna istiihaaqahu maxaa yeelay hubsadkiisa u hubsanayo yuxasilu lahu masaalixa caajila inuu hubsanayo oo bimacnaa inuu masaladii qabto isku dayayo dalbayo inuu qabto siday tahay yuxasilu lahu waxay markaa u sababaysaa oo ay markaa uu ka helayaa mid xaasil oo uu helay uga yeelaysaa masaalixa caajilatan wa aajilan masaalix degdegayso horaysa iyo wa aajila masaalix dambaysa mid walba fa min alcaajilati masaalixda caajilka waxaa ka mid a masaalixda degdegaysa waxaa ka mid mida xifdulmas'alati masalada inuu qaybo oo qabto wa salaamatuhu min kadibin wa nifaaqin iyo inuu ka badbaado min kadibin been iyo wa nifaaqin munaafaqnimo inuu ka badbaado muxuu markaa nifaaqu ugu xasilayaa iyo beentu biidhaarihi muujintiisa uu muujiyey baa nifaaqa ama beentu ugu xasilaysaa fahma maa lam yakun fahimahu minha muxuu muujiyey fahma maa kii inuu fahmay lam yakun aanu ahayn fahimahu mid fahmay minhaa oo mas'alada ka mida ama masaa'isha ka mida oo been baa ku jirta waxaanu fahmin hadduu yidhaha waa fahmay inuu muujisto waxaan markaa baatinkii khilaafsannaa nooc nifaaqaa ku jiraa ha ahaado nifaaq camaliye laakiin waa nooc nifaaq ah wa minhaa waxaa ka mida wusuuqu lustaadi inuu mucallimku ku kalsoonaado biictinaa'ihi ilaalintiisa uu cilmiga ilaaliyey wa raghbatihi iyo jacaylkiisa cilmiga uu jecel yahay wa kamaali caqlih iyo caqligiisu inuu dhammaystiran yahay wa waracih iyo xalaal miradkiisu inay dhammaystiran tahay wa mulkihi linafsi ama wa malkihi linafsi iyo hanashadiisa uu naftiisa hananaayo iyo wa cadami nifaaqih iyo e, munaafiqnimo la'aantiisa aanu nifaaq la imanaynin ee uu saraaxada iyo runta sheegaayo wa min alaajilati masaalixda dambaysana waxaa ka mida hubuutu sawaabi fii qalbihi daa'iman sida saxani inay ku sugnaanayso qalbigiisa weligiiba iyo waictiyaaduhu caadaysadka uu caadaysanayo hadihi ariiqata waddadan almardiyata laga raallida yahay iyo walakhlaaqa dabeecadaha aradiya yacni wanaagsan iyaguna raallihaanshaha u saaxiibka wacan khaliil bni axmed khaliil ibn axmed waxaa laga soo wariyey inuu yihi mansilat ljahli meesha jahligu aqoondarrada meesheedu bayna alxayaa'i waalanafa waxay dhex taallaa xishoodka iyo santaagga dhexdooda bimacnaa kibir iyo xishood baa jahligu ku dhex sugan yahay hadduu markaa xishoodo oo cilmigii inuu markaa cid weydiiyo ama barto uu ka xishoodo dee jahli jahliba ku baaqi noqonaya hadduu ka kibrana oo iska waaweyneeyona iyadana markaa jahliga iyo aqoondaradu ku baaqi noqonaya wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah raximahullah mas'ale hadduu weydiiyo mucallimku weydiiyo oo ku yidhahdo ma fahantay waa inuu runta sheegaa haddaanu fahmin waa inanu garasho waagaa qarsan laa tajmacna juucan wa kadiban gaajiya been ha kulansannina xadiiskii ku soo arooray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam baa dumar ayuu nebigu cuntuu yidhi siiya markaasay yidhahdeen ma doonayno adigu hadal macnihiisu saa yahay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tajmacna juucan wakadiban gaajo iyo been ha kulansannina idinkoo gaajoonaya inaad tidhahdaan ma doonayno oo beenna aad sheegtaan laa tajmacna juucan wakadiban marka ruuxii jahli iyo been inuu kulansado maaha ya waa kaljamci bayna aljuuci waalkadib buu shabbahayaa jahliga iyo markaa waxa weeye beenta in la kulmiya marka nacam yaanu odhan ilaa arrinku u caddaado maqsuudka looga jeeda ilaa u caddaado caddaan yacni jeli oo daahir ah ma aha mid shaki ku jira maa ama ixtimaal le maaha si waadixa ilaa igu caddaato yaanu nacam odhan ya hali maalin bay ceel joogtaa markaa masalada la joogo dee ka bogo si beenna u sheegin fahamkii saxda ahayd ee mas'aladuna aanu uga tegin oo u seegin kama xishoonaayo inuu yidhaha lam afham ma fahmin oo inaad damiintaa lagu qaadanayaa iyo wax la mida waa inaanu isaga ilaalin inuu yidhaahdo ma fahmin ee waxaanu fahmin waa inuu yidhahda ma fahmin waayo hubsashadan uu hubsanaya doonaya inay siday tahay u qabto masaalix baa ku jirta masaalix mutacadida masaalixdaasi waxay u qaybsanaa masaalix caajila wa aajila qaar waa soo horreeyaan qaarna waa dambeeyaan masaalixda soo horraysa waxaa ka mid a ah masaladii inuu qaybo qabto kow waxaa ka mid mida ah inuu ka badbaado been waxaa ka mid mida ah inuu ka badbaado nifaaq beentiiyo nifaaqa muxuu kaga badbaadayaa dee waxaanu fahmin hadduu yidhaahdo waa fahmay oo ma fahmin ka xishoodo dee wuxuu muujisanayaa wixii qarsoonaa waxaan ahayn isagaan fahmin buu leeyahy waa fahmay marka beenna waa sheegay daahirkiisa iyo baatinkiisana waa iskhilaafsan yihin waa nooc nifaaqa waa fawaa'id caajila kuwaas waxaa kaloo ka mida inuu macallinku ku kalsoonaado yacni dadaalkiisa cilmiga uu ku dadaalayo iyo raqbadiisa iyo caqli badnaantiisa iyo xalaal miiradkiisa iyo munaafaqnimo la'aantiisa kullu daalika inuu ku kalsoonaado taasna waa marka waa arrin kale kullu daalika waxay soo gelayaan masaalix caajila masaalixda dambeeyana maxay noqonayaan waa inuu sawaabkiiyo saxdu ku sugnaato qalbigiisa si daa'ima oo marka waxa weeye masaladii haddana loogu celiyo loo sheego waxay noqonaysaa in waxa weeye dee sidii saxda ahayd u qabto waxaa kaloo masaalixda ka mida inuu caadaysto tariiqadaa wanaagsan ya ila waxa weeye waa takhalluq inama alcilmu biltacallum waalxilmu bitaxallum hadduu isku kallifo markaa waxaanu fahmin uu dhaha ma fahmin yacni waxa weye caado fiican buu ka caado yeelanayaa waa inuu cilmiga ka maqaam gaadho ka imanaysa marka jahliga waxyaalaha sababaya qofka inuu ku sugnaadaa waa xishoodka iyo kibirka laa yatacallamu alcilma mustaxin walaa mustakbir cilmigii baran maayo mid xishoonaya iyo mid kibraaya toonna baran maayo marka jahligii labadaas ayaa markaa maqaamkiisu uu yahay halkaasaa jahligii baadi u yahay wayenbagii ida samica alustaada yaquulu mas'alatan aw yaxkii xikaayatan huwa yaxfaduha an yusqiya laha isqaa'a man laa yaxfaduha waxaa haboon idaa samica markuu maqlo alustaada mucallimkii uu maqlo yaquulu mas'alatan xaaluu mas'alo sheegaayo aw yaxki xikaayatan ama qiso uu ka warramaayo wa huwa yaxfaduha wuxuu ka warramayaa qisada walxaal huwa ardaygu yaxfaduhaa uu qisadaa xafidsan yahay ama masaladaa uu qaybsan yahay waxaa u habboon maxay an yusqiya laha inuu u dhegraariciyo isqaa'a man laa yaxfaduhaa midaan markaa masalada xafidsanayn siduu ugu dhegraaricin jiro kale waa inuu ugu dhegraariciyaa saasaa u habboon ee inuu muujiyo inuu garanayey oo kale ma fiicna waxaa laga soo naqliyaa bacdu salaf inay yidhaahdeen xadiis baan ka maqlaa buu yihi markaysaa aan qof ka maqlaa buu yihi markaasaan waxaan u dhegaystaa buu yidhi xadiiskaas sidii midaan weligay maqal waxaanan maqlay buu yidhi qofka sheegaya xadiiska intaanu dhalan ka hor ayaan xadiiskaa maqlay buu haddana maca daalik waxaan u dhegaystaa buu yidhi sidii midaan weligii maqal da ka warran yacnii aadaabtay ku sugnaayeen ee salafku ayay ka mid tahay iyo siday cilmiga u ixtiraamayeen wayanbagii an yakuuna xariisan cala atacallumi muwaadiban lahu fii jamiici awqaatihi leylan wa nahaaran wa xadaran wa safaran wayanbagii waxaa habboon an yakuuna xariisan cala atacallum inuu noqdo mid ku dadaalaya barashada uu cilmiga baranayo muwaadiban lahu joogtaynaya barashada uu cilmiga baranayo fii jamiici awqaatihi wakhtiyadiisoo dhan leylan habeennimo wa nahaaran iyo maalinnimo xadaran negaansho wa safaran iyo socdaal mid walba yani axwaashiisoo dhan walaa yudhibu min awqaatihi shay'an fii khayri ilcilmi walaa yudhibu ma tegsiinaayo min awqaatihi wakhtiyadiisa ka tagsiin maayo shayan wax kama tagsiinaayo fii khayri lcilmi cilmi waxaan ahayn ku tagsiin maayo ila biqadri maa labudda lahu minhu waxa qadar lagama maarmaan ay u tahay mooyaane oo min aklin cunitaan ah wa nawmin hurdo ah wa raaxatin iyo nasasho ah Hmm. hadalkaa horeynu soo aragnay ku saabsan inuu markaa siday tahay xaqadu sheegaayo waa nooc saraxaa weeye yacni qofku markaa inuu hadalkiisu cad yahay waxaan odhan jireen alsaraaxatu raaxa saraaxadu waa raaxo waxaanu garanay inu yahaa garan maayo ama ma fahmin waa nooc saraaxa ah saraxadana dadku ma wada awoodi karaan adda maaragta qaar badan waa ka xishoonayaan marka sida waxa weeye marka inuu caddeeyo ayaa saxan wuxuu tilmaamayaa sheikhu raximahullah waa inuu ku dadaalaa barashada uu cilmiga baranayo waa inuu awqaaddiisoo dhanna ilaaliyaa waayo cilmigu waa mashruuc cumri wax maalmo kooban iyo bilo kooban iyo sannado kooban cilmiga lagu barto ma aha ee haddii la doonayo cilmiga maqaam in laga gaadho waxay odhan jireen acti alcilma kullaka yuctika bacdahu cilmiga kulligaas sii markaad kulligaas siiso yaa naftaadoo dhan iyo wakhtigaagoo dhan yucdika bacdahu wax ka miduu ku siinaya haddama aragtaa laakiin hadday noqoto markaa cilmiga wakhti yar inaad siiso dee waxa weeye maqaam cilmiga ka gaadhi maysa marka awqaadoo dhan waa in lagu dadaalaa hadday habeennimo tahay hadday maalin tahay haddii la nag yahay iyo haddii safar la yahay mid walba waa in cilmiga lagu dadaalaa a'immada qaarkood waxaa la soo wariyaa habeenkii intaasoo goor inay kici jireen ay deedna masaa'il qori jireen ya ilaa qaarkood laga soo naqliyo habeenkii dhowr iyo toban goor buu toosi jiray mar walba markaasuu deedna intuu leerhka shido yacni markaa wax qori jiray bacdu lmasaa'il ama bacdu alaxaadiis ya markaasuu sii seexan jiray waa sida dadaalka cilmiga ay ugu dadaalayeen awqaaddiisa wakhtigiisa cilmi waxaan ahayn ku tegsiin maayo waxa uun lagama maarmaana mooyaane waxyaalaha u baahan yahay ee lagama maarmaanka ah mooyaane wax kale wakhtigiisii ku dayici maayo ila biqadri maa laabudda lahu minhu min aklin wa nawmin wa raaxatin iyo xaajaadka kale ee markaa danaha nafta ka mida wahaakada raaxada waxaa wakhtiga la nasanayaa soo gelis axwaal kaleo dee la mida kuwanna waa jiraan oo marka ama tatahurkiisa ku saabsan ama axwaashiisa kale ku saabsan ama hadday dani ku kalifto maciishadda yani wax xalaala inuu kasab yaroo xalaala inuu wakhti kooban ah inuu quudka kala soo baxa ha ahaato iyo waxyaalaha la midka wamaa ajmala qowla ashaaficiyi xaqun cala talabati alcilmi buluuqu gaayati juhdihim fi listikhaari min alcilm maxaa ka qurux badan hadalka shaafici uu yidhi xaqun calaa alabati alcilmi alabatulcilmiga waxaa laazim ku ah oo xaq ku ah saaran buluuqu gaayati juhdihim dadaalkooda kama dambaystiisii inay gaadhaan oo ay ku gaadhaan dadaalkooda kama dambaystiisa ay ku gaadhaan fi listikhaari min alcilmi farabadsiga cilmiga ay farabadsanayaanoo inay farabadsadaan dalbayaan iyo wasabri sabrkay ku sabrayaan calaa kulli caaridin wax kasta oo soo darriyey duuna talabihi oo dalabka cilmiga ay dalbayaan yacni markaa ka sokeeya ka xijaabaya iyo wa niyati lilaahi tacaala niyada inay allah u saafi yeelaan oo ugu saaf yeelaan fii idraaki cilmihi cilmigiisii inuu gaadho nasan wa istimbaadan nas ahaan iyo wastimbaadan wax lagala soo baxay mid walba nasan waxaa soo gelaysa nasan wixii ku caddaa masaa'isha oo mansuuska ku ahaa iyo wastimbaadan ashyaadii marka waxa ijtihaadka noqonaaye lagala soo baxaayey lagu ijtihaadaayo walow markaa yani yanay markaa kuba caddaanbeen waaya iyo waalraqbatu ila allahi tacaala fi lcawni calayh iyo in ilaahay la rajeeyo ilaahay la baryo fi lcawni calayhi inuu ilaahay kuu kaalmeeyo cilmiga wuxuu tilmaamayaa sheikhu hadal shaaficileyuhu soo raraya oo ku saabsan dalabatulcilmigu laazim inay ku tahay inay cilmiga aad ugu dadaalaan awooddoodao dhanna ku bixiyaan waxay awooddoodao dhan ku bixinayaan farabadsiga cilmiga ay raadinayaan inay farabadsadaan siyaadsadaan ay ku sabraan waxyaalo u diidayaa dhici karta inay iska hortaagaan inay yimaadaan waa in lagu sabraa lagu adkaystaa niyadii la saafi yeelaa yacni marka waxa weeyaan eh, lagu dadaalaa niyadan lagu saafi yeelaa ilaahay loo saafi yeelaa oo la niyayn lahaa sidii cilmiga markaa loo gaari lahaa nasan wastinbaatan iyo in allah la rajeeyo allah la baryo inuu ilaahay cilmiga kuu kaalmeeyo waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhahdaa rabbiyow cilmi ii kordhiyo ii siyaadi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay u waxyoonaayo ayaa haddana ilaahay wuxuu ku yidhi waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhahdaa rabbiyow cilmi ii siyaadiyo ii kordhi sidaa dheh ilaahay ka bari waayo allah baa cilmiga bixiya siduu dadaalka u badiyo ayaana markaa cilmiga ku xidhan yihin bacda cawni illah kaalmaynta ilaahay ku kaalmaynayo dabadeed inuu isagu dadaalkii aad u farabadiyo ya biqadri jiddi tuktasabu almacaali yacnii sida dadaalku kolba qadarka uu yahay ayaa lagu kasbanayaa waxyaalaha sharaftee koraysa waman talaba alculaa sahira allayaali taruumu alciza uma tanaamu leylan yaquusu albaxra man talaba alla'aali kii markaa doonaa koraynta habeenadii buu soo jeedaa ode dee cilmigii markaysa markaa cilmi ku soo jeedaya siduu u raadinaayo u doonaayo uu ku soo jeedaya cilmigii uu ku dadaalayo waayahay yuqaalu ajwadu awqaati alxifdi alasxaaru uma alghadaa waxaa la yidhaahdaa wakhtiyada wax la qaybo waxa ugu wanaag badan alasxaaru soo dhowaadada wakhtiyada soo dhowaadka ay tahay wakhtiga suxuurta salaada subax ka hor uma alghadaatu waxaa ku xigta subaxnimada wa xifdu alleyli anfacu min xifdi annahaar habeenkii in wax la qaybo baa ka waxtar badan min xifdi annahaari maalintii in wax la qaybo maxay uga waxtar badan tahay lifaraaqi ilbaal qalbigu inuu markaa faaruq yahay daraaddeed wa huduu'i alxaraka dhaqdhaqaaquna xasilloon yahay wa waqtu aljuuci anfacu min waqti shabac wakhtiga gaajada baa ka waxtar badan min waqti shabac waqtiga dherega qofkii markuu dheregsan yahay inuu wax qaybo iyo markuu gaajoonayo inuu qaybo waxaa sii fiican markuu gaajoonayo inuu qaybo wa ajwadu amaakin alxifdi meelaha wax lagu qaybo waxaa ugu wanaag badan oo ugu wanaagsan alguraf yacni qolalka waa qol weliba wax markaa dhaldhalaala iyo quruxa aan lahayn gidaarro markaa madhan ah hmm wa kullu mawdicin bacuuda can ilmulhiyaat iyo meel kastoo ka fogaatay wax qofka mashquuliya haddii wax mashquuliya meesha ay leedahay ama waxyaala la daawadiyo waxay jiraan ama qurux badan iyo wax ka laalaadaan ama marka waxa weeye yacni gogasha meesha ku gogolina ay qurux badan tahay ya oo shagaar iyo layman iyo wax badan ay leedahay iyo dhaldhalaallo kullu daalika qofkii waa mashquulinayaan xifdiguna waa daciifaya qaybistu waa markaa yacni way daciifaysaa oo taag darraanaysa wax la daawado waa in meeshu lahayn si qalbigu ugu ururo qaybistaa keliya haddii kale maxaa dhacaya qalbigii baa qaybsamaya inna waxay ku mashquulaysaa waxaanay arkayso inna waxay u jeedaa waxa uu qaybayo waa sababta keensatay dadka indhahali iyo inay qaybistoodu xoog badato waa iyagu waxba daawan maayaan maadaama aanu indhaqabin yacnii manaadirta waxa la arkaya ee quruxda iyo dhaldhalaal ku mashquulin maayaan ya hadduu meeshu wax ku qaybaya un ay noqoto meel aan cod kale lahayn iyo sanqar kale qalbigiisoo dhan wuxuu u jeedaa qaybistaas saas aawodee xifdigiisu wuxuu noqonaya aqwa hadduu dadaalo mid xoog badan buu noqonaya lakiin dadkan kale manaadirta iyo muuqaalada ayaa mashquulinaya walaa yuxmadu lxifdu bixadrati alnabaati walkhudrati waalanhaari wa qawaarici turuq walaa yuxmadu la mahadin maayo la ammaani maayo alxifdu qaybista wax la qaybo bixadrati nabaati meelaha markaa geedaha iyo dhiruhu ku yaalliin in wax lagu qaybo waalkhudrati iyo cagaarku meesha cagaaran iyo waalanhaari durdurada in wax lagu qaybo wa qawaarici turuq waddooyinka la maraayo in wax lagu qaybo meel waddaa inta la fadhiisto in wax lagu qaybaa lama mahadinayo lama ammaanayo liannaha tamnacu haaliban khuluwa alqalbi sababtuna waxay tahay waxay diidaysaa haaliban sida tirada badan leh khuluwa alqalbi qalbigu inuu khaali noqdo madhnaado ayay markaa diidaysaa waxyaalahaasi way mashquulinayaan sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah xilligee fiican in wax la qaybo qofku qur'aan ha qaybayo ama cilmi kale ha qaybayo wakhtigee baa ugu fiican meeshee ugu fiican xaaladee ugu fiican xagga wakhtiyada waxaa ugu fiican wakhtiga soo dhowaadka wakhti la midi ma jiro waa waqtu nusuulililaahi raxamaadka ilaahay buu helayaa yanzilu rabbuna xiina yabqaa hulusu leyl alaakhir waata nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam habeenka daloolkiisa dambe saddex dalool marka habeenka loo qaybiyo daloolka dambe waxaa soo dega rabbigeen baa soo dega ila asamaa'i addunya ayuu u soo degaa markaasuu wuxuu yidhaahdaa man yadcuunii faastajiiba lahu man yastakfirunii faakfira lahu man yas'alunii fauctiyahu aw kama qaal yaa wax i weydiisanayaan siiyaa yaa i baryaayaan ka aqbalaa yaa i dembidhaaf weydiisanayaan u dembidhaafaa ya marka wakhtiga noocaasii wax la midi ma jiro wax la midi ma jiro yacni waa daloolka habeenkiibaa saddex dalool loo qaybinayaa daloolka dambe weeye labada ama wax la mida meelahaasay kasoo bilaabmaysaa kolley waa ku jirtaa labadu ee waxa ka dambeeya labada saddexda afarta wahaakada waayahay waxaa ku soo xiga subaxnimada hore salaaddii subax marka la tukado dabadeed salaadaa hore waxaa la qaybaana waa wakhtiga labaad ee ugu fiican intaan la quraacan waxaynoo sheegi doonaa gaajada waxa lagu qaybaa ka fiican in dherg wax lagu qaybo way qofku markuu dhergo ama wax cuno waa caajisayaan haddama arda laakiin wuxuu firifircoon yahay inta aanu wax cunin mar haddaan dee macluul darani ayna hayn iska ladan yahay ya wakhtigaa calooshu madhantaa fiican waayo fitnada iyo fiirada waxa fiican wakhtigaas laakiin wakhtiga dheraga qofku dhergo yacni fiiradiisi iyo fahmadiisi waa daciifaysaa caajis baana imanaya lulo iyo caajis baa imanaya waayaha qaybista habeenkii la qaybaa waxay ka fiican tahay ta maalintii la qaybo maxaa habeenkii uga fiican tahay habeenkii wuxuu uga fiican yahay qalbigii baa faaruqa ee xarakadii baa yar awqaadda maalintii waxaa lagu saddexayn karaa casar dabadii hadduu yaro seexday casarka ka hor oo hurdo ka soo kacay dabeedna salaaddii casar tukaday xaaladda caynkaasana wuxuu isagoo dee markaa deggan ayuu soo kacaya maskaxdiisii ay deggantay marka wakhtigaana waa lagu saddexaynaya isagoo daallan qofku inuu wax qaybo oo mutcab ah xaaladda caynkaasa waxba qaban maayo waayo sidaa uu daallan yahay maskaxdiisuna u daallan tahay diyaar maaha xaaladda maskaxdu inay wax qabato ya waxay ka dhigan tahay bir eh, markaa aan dab la gelin inuu garaacayo kale ka dhiganta wakhtigaa uu daallan yahay waxba ma qaybi karo waaya wakhtigu firfircoon yahay waa inay noqotaa goortu wax qaybaya wakhtiga gaajadu waxay ka fiican tahay wakhtiga dherega wakhtiga wax la qaybaayo gaajada in wax lagu qaybaa fiican meesha wax lagu qaybo haddaba halkee ugu fiican waxa ugu fiican meel wax la daawado aan lahayn haddii dhir cagaaran agteedaad wax ku qaybayso waxba qaban mayso haddii durdurra agteedaaad wax ku qaybayso waa la mid haddii meel markaa dariiqo dadku marayaan oo suuqa aad wax ku qaybayso iyaduna waa saasi i laeg buu qofku ku mashquulayaa niyaddiibaa qaybsamaysa qalbigii qaybna waxbuu doonaya inuu ku qaybo qaybna waxaan kale ku mashquulaysa laakiin qalbigu markuu u wada jeesto qaybista markaasuu wax qabanaya wax qaybaya qolka wax lagu qaybayaa waa inaanu dhaldhalaal lahayn waa inuu yahay qol aan wax dhaldhalaal iyo wax la daawada lahayn kaasaa la xidhanayaa sanqadh male dhaldhalaal male marka waxa weeyaan waxba niyadda ku mashquul markaa waa qabanaya imika waa adiga arkay wakhtiyada qaarkood markaad waxyaalaha qaarkood qaybsantay soo saari weyda haddaad indhaha isku qabato waxaa laga yaabaa inay siday tahay kuu dhacdo ama qofka indhaha isku haya inuu akhrin karo laakiin haddii kale ku mashquulaya haddii kale waxyaalo kale ka soo gelayo waxbaa ka baxsanay waxaa la soo naqliyaa shaikhulislaam ibnu taymiya markuu darsiga jeedinayo indhuhu isku qaban jiray haldi u xifdi badnaa dadna isagoo indhaha isku haya ayuu sirdin jiraa lyii saa u shuub jira markuu dhammeeyu indhaha kala qaadi jiraa lyii ya yani isagu waxaa kasiir alxifdi waayahay waida jafaahu alustaadu rajaca ilayhi bilictidaari wa adhara nadamahu wa khata'ahu fadalika anfacu lahu diinan wa dunya wuxuu yidhi waida jafaahu markuu mucallimku rajaca ilayhi bilictidaar waa ugu soo noqonaya inuu cudur daarto wa adhara nadamahu wuxuu muujinayaa tiiraanyada uu ka tiiraanyoonao ka murugoonaayo sababtii isagaa khaladkiisi saaraya wuxuu muujinayaa nadamahu tiiraanyadiisa wa khata'ahu iyo gefkiisa ayuu muujinayaa marnaba odhan maayo sheikha adaa iga qaldanaa ya yacni sheikhii xataa hadduu ku qaldamo waa u cudur daaraya aadaabta fiican waa saas hadduu xataa ku qaldamo wuu cudur daaraya hadduu ku adkaado qaladkii isagaa isi saarayo murugadiisana waa muujinaya marka taasaa u nafci badan xagga diin ahaan iyo xagga adduunye ahaan mid walba wa abqaa liqalbihi qalbigiisana yacnii u baaqi noqosho badan waxaa loo jeedaa bimacnaa gocashada qalbigiisa iyo waxyaalahaasna ta u fiicani waa taas ta u fiicani waa taas weeye oo jacaylkii sheikhiisa ayaa u baaqi noqonaya jacaylkii sheikhiisa ayuu u baaq noqonay isagoo sheikhii ku adkaaday buu qaladka isagu isi saarayaa uuna ku sabrayaa adayga uu ku adkaaday wuuna isagu cudur daaranayaa yacni maslaxadiisa iyo dantiisa ayuu raacanayaa waayo inuu sheikhu u faa'iideeyaa waa dantiis in cilmigiisa ku intifaacaana waa dantiis marka saas aawadeed yacnii inuu eh, sheekhi waa kugu adkaaday ee markiisa markaa ka tago dee waxa weeye markaa yacni marka adna ku adkow inuu yidhaahdo marka waa arrin aan munaasib ahayn waqad qaaluu waxay yidhaahdeen e, culammadu man lam yasbir calaa dulli tacallumi ku kastaan ku sabrin calaa dulli tacallumi barashada uu cilmiga baranaayo dulligeeda inuu u dulloobo baqiya dahrahu wakhtigiisoo dhan wuxuu ku baaqi noqonayaa fii camaayati aljahli aqoon darrada indhala'aanteedu ku baaqi noqonaya yacnii cilmiga barashadiisa dulli in loo maro ayaa lagu helayaa yacnii cizi naftu ay casiis tahay oo cizi iyo yacni markaa ay ku sugan tahay cilmi laguma helo cilmi waxaa lagu bartaa in loo dulloobo in dhibaatada lagu sabro in loogu adkaysto taasaa lagu bartaa ruuxan markaa barashada uu cilmiga baranaayo aan dulligaa ugu sabrinna waxa uu noqonayaa mid jahligii ku baaqi ah mid aqoon darradii ku baaqi ah uu noqonaya haatay soo naqliyaan imaamu shaafici inuu yidhi isbir calaa murri iljafa min mucallimin faina rusuuba alcilmi fii nafaraatihi waman lam yaduq dulla tacallumi saacatan tajaraca dulla aljahli tuula xayaatihi ku kastaan dhadhamin dulla tacallumi saacatan barashada uu cilmiga baranaayo saacad kaan dhadhamin inuu barashadii cilmiga uu baranayay iyo tacallumka dulligeedii aan dhadhamin saacad wakhti yar tajaraca dulla aljahli wuxuu liqliqayaa oo isku kallifayaa inuu liqo aqoondarrada dulligeeda tuula xayaatihi wakhtigiisoo dhan cimrigiisoo dhan dulliga ka bixi maayo dulligii aqoondarrada ka bixi maayo yani waxaa markaa aqoondarradii laga baxayaa in barashadii cilmiga la baranaayey lagu sabro taasaa markaysaa wax lagaga baxaya waayahay wa min aadaabihi alxilmu walanaatu wa an takuuna himmatuhu caaliyatan falaa yardaa bilyasiiri maca imkaani ilkasiir min aadaabihi aadaabta cilmiga waxaa ka mida alxilmu dulqaadkiiyo walanaatu deganaanshaha walanaatu iyo deganaanshaha wa an takuuna himmatuhu yoynay noqoto niyadiisu iyo himmadiisu caaliyatan mid korraysa ay noqoto falaa yardaa ku raalli noqon maayo bilyasiiri in yar ku raalli noqon maayo oo cilmiga ka maca imkaan ilkasiir iyadoo in badanoo cilmiga ka mida inuu qaato ay u suuragal tahay yacnii inta u suuragalka yacni markaa ee ugu badan ayuu ku dadaalayaa inuu helo yacni qadar yar markaa ku raalli noqon maayo marka hore waa inuu dulqaad la yimaadaa hadduu xataa dulqaadkiisu yar yahay waa inuu isbaraa dulqaadka innama alxilmu bitaxallum dulqaadku wuxuu ku dhacayaa iska doondoon qofku dulqaadkii uu iska doondoono yaa marka qofka wax la kulmaan ama xagga shiikhiisa ha kala kulmo ama xagga ardayda ha kala kulmo ama cid kale ha kala kulanto waa inuu is yidhaahdaa markaa dulqaadka ku baro shay baa la kulmay waxbaa ku dhacay tan dulqaadka ku baro waa inuu is yidhahdaa siduu is dulqaadka ku baro dulqaadka ku baro marba mid ku baranayo marka dambe dabeeca u noqonaya dulqaadku siduu iska doondoonayo dulqaadkii dulqaadkii marka dambe dabeecad buu u noqonaya inama alxilmu bitaxallum taxallumku waa takallufka dulqaadka laisku kallifaayo alanaa waxaa looga jeedaa deganaanshaha qofku inaanu degdegin waataa xadiisku ku soo arooray atta'anii min allaah waalcajalatu min ashaytaan deganaanshuhu xagga allah buu ka ahaaday qofku kaadsiinyo iyo deganaansho inuu la yimaado waalcajalatu min ashaytaan degdegguna xagga shaytaanku ka ahaaday ya hadduu qofku degdego waxaa laga yaabaa sidii saxnayd inuu khilaafo oo gef la yimaado degdega u sababaya laakiin hadduu degganaansho la yimaado ka fiirsado oo rogrogo waxaa laga yaabaa sidii saxnayd ee wanaagsanayd inuu la yimaado soomaalida maxay ku maama'aan hadduu degdega siiyo door dhalo kaadsiyana siiyana kiish lacagu dhala waxay tilmaamayaan degganaansho sida u fiican yahay wa an takuuna himmatuhu caaliya han sare waa inuu leeyahay iyo himmad sare war intan yar adigu iska baro oo bis kugu filan intaas waananus odhan wixii wanaagsan waa in han sare loo yeeshaa oo uu doonayaa qadarka ugu badan inuu gaadho inta ugu badan inuu helo waa inuu rabaa han sare waa inuu yeeshaa macaaliya waa inuu niyaystaa wax markaa meel sare inuu gaadho meeshaa sare haddaanu gaadhin dee masaafo badan baa laga yaaba inuu jaro laakiin marka horeba hadduu markaa eh, inta uu ku socdaa ee uu doonayo inuu gaadhaaba halkan dhow tahay intiina waxaa laga yaabaa inaan wada gaadhin meel gaadhi maayo waxaa la yidhahdaa cilmuka calaa qadri himmatik cilmigaagu wuxuu noqonayaa qadarka niyadaada iyo himmadaadu ay tahay ayaa cilmigaagu noqonaya yacni muxuu tilmaamaya idaa qaamarta bisharafin maruumin falaa taqnac bima duuna nujuum Eh, wuxuu tilmaamayaa haddaad markaa aad markaa isku qaaddo isku daydo yacni sharaf markaa loo qastoo la doono sharaftaasi noocay doontaba ha noqoto ha ku qancin wax xidigaha ka sokeeya ha ku qancin bimacnaa han sare yeelo meel sare higso haddaad markaa higsanayso culammadii waaweynayd inaad markaa maqaamkoodii oo kala gaadho oo aad niyeysato taasoo dadaalkana la timaaddo dee way fiican tahay xataa haddaad gaari weydo niyadaasi hadday tahay niyo dhab ah oo ilaahay dartii ah waxaa laga yaabaa derajadiisii in waxaweeye markaa sawaabkeeda inaad hesho niyada daraaddeed niyada daraaddeed wa innamaa likulli imri'in maa nawaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qof walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo ayaa u sugnaaday wa an laa yusawifa fi ishtiqaalih walaa yuahira taxsiila faa'idatin wain qallat ida tamakkana minha wa an laa yusawifa iyo inaanu dibdhigin fi ishtiqaalihi mashquulkiisa uu cilmiga ku mashquulaayo yacni waa inaanu markaa ashyaada qaarkood dibdhiginoo is odhan dib dambaad ka barataa iska daa dib dambaad ka qaybtaa iska daa taswiif ya hadduu qofku dibdhigo dee wixii waa seegayaan ya wuxuu dibdhigaa waa seegayaan haddaa imminkas tirahdo cibaado sameeyo cibaadadaas taha war dib dumaad ka samaysaa iska daa ma samaynaysa haddaad cilmi doonaysa inaad barato taa dib baad ka baran doontaa dee lama imanaysa dibtaana inaad awoodi kari weydaa laga yaabaa marka dadka qaarkood iyagoo awoodi karaya xajkii dibdhigaan maal baa ilaahay siiyey xoog buu siiyey caafimaad markaasaa waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay beri dambaad iska xajin doontaa yaa u ballanqaaday xoolahan inuu u baaqi noqonayaan u joogayaan yaa u ballanqaaday caafimaadkan iyo xooggan hadda uu haystaa inay u baaqi noqonayaan imisa intay dib dhigeen xoolihii ka baxeen xajkiina waa ku waajibay isagaa dibdhigay maalkiina waa ka baxay wuxuu ku xajiye ma haysto mar hadduu waajibku ku sugnaaday korkiis oo xoole lagu xajin karaa ay soo galeen oo isagu uu dib dhigay ka dhici maayo hadda waa faqiir uga dhici maayo waa xoolihiioo ka baxoo qaan ku reebay wuxuu la mid yahay dadka maalka lahaa ee zakadii ka bixin waayey intay sakadii ka bixin waayeen toban sanuu geel lahaa sakadii kama bixin markii dambaa geeli ka baxay eber qaantii sakadana waa lagu leeyihi fadayn llahi axaqu an yuqdaa maa saas dad baa jira xajku ku waajibay xajkii awoodi karayay xoolihii u hayey kari karaayey iyagu iskood u dibdhigay xajin waayey kadib bay markaa waxay noqotay in ama xoolihiiba ka tagaan ama xoolihii caafimaadkiiba ka tagaan ya qaar baa maalkiina ka baxo eber xoolo ma haysto markuu xoolo haystayna ma soo xajiyo awqaadda qaarkood baa xajku fududaa oo sahlnaa qofkii iskii u dibdhigay ee xajin waayey dee isagaa isdayacay markii dambena waxaa dhici karta inuu awoodi kari waayo markaa taswiif waa inaanu samayn wa an yusawifa fi ishtiqaali waa inaanu markaa dib u dhigin aadaabtay ka mid tahay waxaa ka mid ah aadaabta cilmiga an laa yusawifa inaanu dib u dhigin fi ishtiqaalihi ay fi ishtiqaali ilcilmi mashquulka uu cilmiga ku mashquulaya waa inaanu dibdhigin aanu sawfa afcalu kada sawfa atacallamu wakhti dambaan baran doonaa walaa yu'akhira iyo inaanu dib u dhigin taxsiila faa'ida faa'iide helitaanka uu helayo oo qabanayo wain qallat faa'idadaasi haba yaraatabe faa'idadaasi haba yaraatabe idaa tamakkana minha hadduu markaa faa'idada awoodo lianna liltaakhiiri aafaatin maxaa yeelay dibdhigista waxaa u sugnaatay aafooyin dhibaatooyin baa u sugnaaday walaa yuxamilu nafsahu maa laa tutiiqu makhaafata almalal walaa yuxamilu ku xambaari maayo nafsahu naftiisa maa laa tutiiqu waxayna kari karin ku xambaari maayo makhaafata almalal inuu ka daalo baqasho uu ka baqanayo aawadeed baan ugu xambaarayn sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa fawaa'idda waa inaanu dibdhigin ee faa'iidooyinka qoraa waayo faa'iidadaas waa kaa baxsan karta yaanu yaraysan faa'iidadaas haba yaraatee ha qabto dariiqa ugu fiicana cilmiga lagu qabtaana waxa weye waa qoraalka ardaygu waa inuu sitaa qalinkiisa iyo buuggiisa sitaa fawaa'idka qoraya haddaan waxba qorayn taalib cilmi ma aha laysa bitaalib cilmin waa ruux wacdi dhegaysanayo kaluu iska dhigan yahay laakiin hadduu taalib cilmi yahay waa inuu wuxuu wax ku qori lahaa iyo qalinkiisa sitaa qisooyinka cajaa'ibka waxaa ka mid a ah, culammadii xadiiska shiikh ka mida ah ayaa axaadiistii buu yacni shiikh ka qorayey majlisulcilmi buu joogay siduu u qoraya ayaa qalinkii iska taagay bannaan weyn baa haddii la doono la fadhiisan jiray markiisaa cilmiga oo lagu qori jiray markaasuu yidhi qalamun bidiinaar war yaan diinaar siiyaa qalin siinaya diinaarku waa maxay laba boqoloo dollar hadda waa ka badan yahay diinaarku waa afar garaam dahab buu ka samaysan yahay diinaarku waa afar garaam iyo dheeraa dahab ah halka garaam hadda waxaa la siiyaa dhowr iyo konton dollar baa la siiyaa wuxuu uhi qalamun bidiinaar waryaan diinaar siiyaa oo qalin siinaya markaasuu qalinkii diinaarka siistay waa si fawaaidkaas aanay u dhaafin muxuu lacagtaa badan qalinka ugu bixinayaa wuxuu ugu bixinayaa faa'iidadaasuu isleeyay waa kaa baxsanaysa faa'iidadaasuu isleeyahy waa kaa baxsanaysa waa qisa cajiiba ah. imankana waxaad arkaysaa taalibucilmi aan qalinba sidan in manqalina soo qaatay iyo bug wax lagu qoro iyo yacni agtiisa waxba kama ya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk